salaatu wasalaamu calaa sharaf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bimaa callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal almadlab athaalisu almaanicu madlabka saddexaad waa maanicii almaanicu huwa isagu maa rataba shaaricu waa waxa uu shaaricu ka ratibay ee uu ka dhaliyey calaa wujuudihi isaga jiritaankiisa iyo helitaankiisa cadama wujuudi alxukmi inaan xukunkii la helin aw cadama sababi ama sababkii in la waayo waayay butlaanahu inuu buro waxau sheekhu leeyahay aqsaamihii xuunkii wadciga ahaa baynu ku jirnay markaa madalka saddexaad wuxuu leeyahay waa maanici manica xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alxaa'ilu bayna shay-ayni waa shayga laba shay kala dhexgale gala karateeda ayaa maanic la yidhaahdaa waa ismu faaciloo manaca ka ahaaday imtanaca cani shayi bimacnaa wuu iska diiday oo wuu ka joogsaday baa la yidhaahdaa xagga isilaaxana waxau leeyahay maanicu waa shay uu shaaricu ka ratibay jiritaankiisa iyo helitaankiisa haddii la helo oo meesha yimaado inaan xukunkii la helin ayaa ka ratibmaya ama sababtii inuu buriyo uu meesha ka saaro waxdan waa wasfi daahir ah wasfi muuqdo weeye oo keensanaya uu keensanaya helitaankiisu inaan xukunkii la helay ama sababtii la waayo marka waa macne la garanayo oo la xadiday oo diidayo xukunkii in la helo ama sababkii xaqiiqowgiisa ayuu diidayaa oo bimacnaa haddii sababkii sharcigaa la helo shardigiisina uu xaqiiqoobo haddana kii musababkiisa ahayuu sababaya ka dhalan maayo marka waxa weeyaan kaau shaaricu ka ratibay wujuudkiisa iyo jiritaankiisa iyo helitaankiisa inaan xukunkii la helin ama sababtii la waayo oo ay burto almaanicu huwa maa radta washaaricu waa ka shaaricu oo alla ah rasuulkiisa oo markaa isaga ka wakiilaahi ay ka ratibeen calaa wujuudihi helitaankiisa iyo jiritaankiisa waxay ka ratibeen cadamu wujuudulxukmi xukunkii in la waayo aw cadama sababi sababtii in la waayo butlaanu inu buro huwa nawcaani haddaba waa laba nooc maanicun lilxukmi mid xukunka diidaya wa maanicun iyo mid mancinaya lisababi sababkii ayuu mancinayaa alawalu ka hore maanicu lxukmi weeyaan wahuwa isaguna maa yataratabu waa ka uu ka ratibmayo calaa wujuudihi jiritaankiisa iyo helitaankiisa waxaa ka ratibmaya cadamu wujuudi lxukmi biraqmi min wujuudihi maca wujuudi sababihi iyadoo sababdiisa helitaankeeda laba qabo sababtii almustawfi lishuruudihi ee shuruuddiisii oofsaday waxau sheekhu leeyahay laba qaybood buu u qaybsamayaa mid mancinaya xukunka iyo mid mancinaya sababtii labadaas u qaybsamaya kan hore ee xukunka mancinaya waa ka uu ka ratibmayo jiritaankiisa iyo helitaankiisa waxaa ka ratibmaya inaan xukunkii la helin iyadoo sababtiisii oo shuruuddii oosatay ay jirto ayuu haddana xukunkii aan la helayna xukunkii ayuu sortaagayaan marka biraqmi waa erayay marka markaa qolyahan mucaasiriinta ay hadda ay isticmaalaan waxaanu ka dhegan yahay marna waxay dhahaan biraqmi min kada ama cala araqmi min kada ayay yidhaahdaan macnihiisa waxa weeye mac kada ereygaasi maca unbuu la macno yahay biraqmi min wujuudi sababihi maca wujuudi sababihi biraqmi iyo minka waa socotaa maca ayay ka dhigan yihiin maca wujuudi sababiha iyadoo sababdiisa ajza almusawi lishuruudihi shuruuddiisii obsaday macnaha xikmaddii xukunkii ayuu diidaya oo xikmo keenaysa xukunka wax naqiidkiisa ah ayaa ku sugan wahuwa nawcaani waa laba nooc maanicun lilxukmi xukunkii mid bancin wa maanicun lisababi iyo sababka mid mancin alawelu ku hore maanicu lxukmi weeye huwa maa yataratabu ahoo ka ratimaya calaa wujuudihi jiritaankiisa cadam wujuudi lxukmi xugun jiridii la-aanta ayaa ka dhalanaya biraqmi min wujuudihi maca wujuudi sababihi iyadoo sababtiisiina ay jirto almustawi sababti shuruuddii obsatay misaalka ayaynu ku garan doonaa wa inamaa kaana almaanicu wuxuu ahaaday xaa'ilan wuxuu noqday mid is hortaaga duuna wujuudi ilxukmi xukunka yacni jiridiisa waxa uu xaail ugu noqday lianna fiihi waxaa ku sugan macnan macno ayaa ku sugan laa yatafiqu aan waafaqayni wa xikmata alxukmi isaga iyo xikmaddii xukunka waxaana isla waafaqaynin baa ku sugan ay laa yuxaqiqu ma xaqiijinaya alqarada ujeeddadii almaqsuuda ee looga jiray min alxukmi misaanu kalubuwa waa bannimadii almaanicati min alqisaasi ee qisaasta diidaysay falabu aabuhu laa yuqtalu la dili maayo qisaasan loo dili maayo idaa qasala ibnahu ilmihiisa markuu dilo camdan wa cudwaanan markuu u dilo badrheedhayo si markaas colaad ah markuu u dilo wain kaana fidiya tarzamu diyada haba ku waajibayso maxaa yeelay lianna xikmata alqisaasi alradcu wazajru waa joojin iyo ka waabin waxaa yacni lagaga joojinayo laga waabinayo wamaa fi lubuwati aabbaha waxaa ku sugan min xanaanin naxariis wacadfi dhibrin wa shafaqatin iyo utudhida calalibni u tudhayo ayaa yegfii ugu filan bizajrihi wa radcihi yacnii ka joojintiisa iyo kawaabintiisa taasaa ku filan faijaabu lqisaasi cala alabi lagu waajibiyaa laa yuxaqiqu ma xaqiijinayo xikmata alqisaasi ujeeddada qisaasu ahayd walqarada minhu iyo walqaradi minhu iyo ujeeddadii laga lahaa huwa sajru waradcu weeye falaa buxabuhu laa yaqdumu kuma dhaqaaqo oo kuma horumaro calaa qatli ibnihi inuu ilmihiisa u dilo camdan wa cudwaanan ilaa fii axwaalin shaada xaalooyin markaa shaad iska yar oo dhaqanka iyo caadiya wixii maaluufkaa ka baxsan mooyaane oo laa tastadiciya aan keensanaynin taqriira alqisaasi minhu sugid qisaas laga qisaaso in la sugo bal tastadci waxay keensanaysaa ay wacaysaa istidnaahu in laga soo reebo kama ana laaba si aabbuhuba sababu xayaatil ibni inanka noloshiia sabab ugu ahaa oo falaya yakuunu ibnu inmiga noqonayo sababu icdaamiil abi sabab aabihii markaa lagu icdaamiyo adduunyadii laga kaxeeya ma noqonayo waxau sheekhu leeyahay waxa u noqday maanicu mid ishortaaga in xukunkii la helo wuxuu maanic ugu noqday mid ishortaagayo wuxuu maanic u noqday mid ishortaaga xukunka helitaankiisii waxauu leeyahay waxa ku sugan macne ayaa ku sugan maanicana macnaa ku sugan macnahaasoonay isla waafaqaynin xikmaddii iyo ujeeddadii xukunkani u lahaa macno sababtan maanican macno maanican ku sugan ayaan waafaqaynin xikmadda qisaas yacni xukunka xikmaddiisa aan waafaqaynin baa ku sugan marka waxaa isaga macno ku sugan xukunka naqiirkiisii keenaysaa macnaha aan xaqiijinaynin ujeeddadii laga lahaa xukunka saba maanicibaa wuxuu wataa macne yacnii diidaya oo aan xaqiijinaynin ujeeddadii xukunka laga lahaa tusaale wuxuu inoogu soo qaatay aabbanimada maanicada heediida in la qisaaso oo aabbuhu hadduu ibnigiisa dilo inankiisii hadduu dilo uu u dilo camdi si badrheedha cudwaan iyo collaytan ay ku jirto aabbihii lama qisaasayo hadda iminka sababtii waa la hayaa oo waa qatligii waxa kaloo la hayaa waxaa qowday shardigii oo waa camdi cudwaana laakiin meeshii maanic ayaa yimi maanicaasina waa aabbanimadan maxaa yaha macnahanuu maanicu wata iminka aabbanimadana ayaa waxay ka hor imanaysaa ujeedadii xukunkan oo qisaasa loo jideeyey marka waxaynu isweydiinaynaa qisaasta maxaa loo jiray qofkani markuu wax dilo waxaa loo dilayaa yacnii walakum fi lqisaasi xayaatu ya uli albaab baa ilaahay qisaasta nolol baa idinku sugan waxa loo qisaasaya ee loo dilaya waxa weeye in lagaga joogsado ficilkaa dilka oo lagaga waabto ayaa loo dilaya loo sabaynayaa oo markuu ogaado in la dilayo ayuu markaa dilkii ka toogsanaya ayuu ka waabanayaa xikmaddu waa taa haddaba aabbihiibaa waxaa ku sugan naxariis u dhimrin u turid ugu filan yacnii inay dilkiisa ka joojiso joojisoy ka waabiso ayaa ku sugan markaa qisaas aabbaha lagu waajibiyaa ma xaqiijinayso xikmaddii qisaasiyo ujeeddadii laga lahaa oo alradcu wasajru ahayd waayo markau horeba yacnii naxariistan iyo kalgacaylka ku jiraa marka horeba dilka u diidayay inuu dilo markaa xikmaddii baa meesha aabbanimadana xikmaddii qisaasta meesha ka saaraysaa oo aabbuhu ilmihiisa inuu dilo kuba dhaqaaqo camdan wa cudwaanan ilaa fii awaal fii axwaali shaada shaadka waxaa la yidhaha waxa aan maaluufka ahayna dhaqanka ahayna caadada ka baxsan ama yacni shaad waxaa la yidhaha qofka munfaridka ahee keliiisu taaga ama jamaacada iyo cidda markaa gaar isaga taaga ayaa la yidhaha shaad yacni xaarad shaadahoo yacni wixii la yaqaanay iyo caadadii iyo maaluuf iyo dhaqankii khilaafsan marar caynkaasoo kale ama xanuun ku dhacay ama wax kale ku dhacay ama iimaanlaari ku dhacday ama si kale uu yahay ayuunba ku dhaqaaqaa taasina xaaladda iyada shaadka inama keenayso in la yidhaahdo yacnii wuxuu u baahan yahay inuu wax badan yani waalidka ilmihiisii dila ayaa laga yaabaa halla qisaas si looga joogsado waxay keenaysaa hadday dhacdo in markaa laga soo istinoodo taas oo la tani waa xaalad istisnaa'iya ah. midda labaad waxaa kaloo la yidhaha aabbuhu sabab buu u ahaa ilmahani inuu adduunyada yimaado oo haddii aanu dee hooyadii guursanin oo sidaasoo aanu ku dhalanin ma yimaadeen adduunyadan marka ibniga caynkaasu sababta waxaa laga dhigi maayo sababtii isagana lagu icdaamin lahaa ee adduunyada lagaga tegtiin lahaa waxaanay daliishadeen xadiid ay tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyo can camr ibni saciid alcanabiyi can jaddihi laga warinayo oo laa yuqtalu waalidun biwaladihi waalid waladkiisa looma dilo ama laa yuqaadu yacnii waladka waalidkii looma qisaaso wa inamaa kaana almaanicu maanicu wuxuu ahaaday xaa'ilan mid teeda oo ishortaaga duuna wujuudulxukmi xukunka helitaankiisa mid ishortaaga wuxuu u noqday liana fiihi maanican waxa ku sugan macnan baa ku sugan laa yastafiqu aan waafaqaynin wa xikmata alxukmi xukunka xikmadiisii aanay isla waafaqaynin ay laa yuxaqiqu ma xaqiijinaya alqarada almaqsuuda ujeedadii min alxukmi laga lahaa waa kalubuwa wa aabanimadii almaanicati diidaysa min alqisaasi oo falabu aabbaha laa yuqtalu la dili maayo qisaasan loo dili maayo idaa qatala ibnahu markuu camdan wa cudwaanan u dilo wain kaanat idiya talzamu diyadii haba ku waajibtee lianna xikmata alqisaasi qisaasta iyo ujeeddada laga lahaa alradcu joojin iyo wasajru ka waabin yacni ficilkaa laga joojiyo laga waabiyo bay ahayd fi lubuwati waxa aabonimada ku sugan min xalaalin naxariisa wa cadfin utulida wa shafaqatin u naxariisa calalibni markaas u naxariisanayu tudhayo ayaa yegfii ugu filan bisajrihi wa radcihi in markaa laga joojiyo oo laga waabiyo inuu markaa dilkaa sameeyo faijaabu lqisaasi qisaas lagu waajibiyey cala alabi laa yuxaqiqu ma xaqiijinayo xikmata alqisaasi qisaasta xikmadeedii iyo walqarada min ujeedadii walqaradi min ujeedadii laga lahaa xikmadda iyo qaradaas huwa zajru waradcu weeye waa kawaabin iyo ka joojin falabu laa yaqdumu kuu dhaqaaqi maayo calaa qatli ibnihi camdan wacudwaanan inuu u dilo ilaa fii axwaali saada axwaal yar oo markaa iyadu dhaqankii iyo siilayqani ka baxsan mooyaane oo laa tastadcii aan keensanaynin taqriira alqisaasi minhu qisaas in markaa laga sugo laa tastadcitaqriira qisaas qisaas in la sugo minhu la qisaaso xaggiisa bal tastadci waxay wacaysae keensanaya istinaa-u yacnii in laga soo reebo kamaa analaba si abuuba sababu xayaatil ibni inanka noloshiisa uu sabab ugu yahay fala yakuunu libnu ma noqonayo sababi icdaami labi sababtii aabbaha lagu cidaaminaye adduunyada laga kaxaynayey ahaani maanicu sabab ka labaadda waa kii sababta diidayey wahuwa aladii waa ka yuasiru faadaynaya fi sababi bixaysu soo yubtilu camalahu camalkiisa uu burinayo oo wayaxuulu uu isdhex taagayo duuna iqtidaa'ihi inuu keeno lilmusababi wixii uu sababayey inuu keenana wuu iska hor istaagayaa lianna fi lmaanici waxa ku sugan macnan baa ku sugan yucaaridu ka hor imanaya xikmata soobi sabka xikmadiisii wa mihaaluna waxa weeye addaynu lmuuqisu linisaab daynta nuqsaaminaysa nisaabka fii baabi zakaa ubaya miishaadkiisu fanisaabu nisaabku waa sababu liwujuubi zakaa waa sababtay sakadu ku waajibto lianna milkiyata nisaabi nisaab yeelashadii iyo milkintii madinatu lghinaa waa hodannimo yacni loosilaynkeed waalghaniyuna qaadiru wuxuu karaa calaa cawni lmuxtaajiina kuwa baahan laabudilaagu daaray ayaa ka mida ah, fakulu maanicu lisaabiisa saabka waa diidayaa haddana wuxuu sheekhu uhi walmaanicu maanicu min xaysu huwa maanicun marka laga eego xagga inuu maanic yahay xagga maanicnimadiisa un marka laga eego laa yadkhulu ma gelayaa fii khitaabi takliifi takliifda khitaabkeedii ma gelayo oo falaysa lishaarici shaaric uma sure qasdun ujeedo fii taxsiili in la xasiliyo walaa fii cadami taxsiili iyo inaan la xasilintoo dhan wainamaa maqsuudu shaarici shaarica maqsuudkiisu waxa weeye bayaanu irtifaaci xukmi saabi inuu caddeeyo uun inuu kor noqdo meesha ka baxay xukunkii saabku ow butlaanu lmusabab ama kii la sababayey inuu buray idaa wujida almaanicu maanic haddii la helo oo falaa yuaalab lmukallafu ama bulaanu sabab yani sababtii inay burtay ama wixii la sababayay inuu buray idaa wujiba almaanicu maanic haddii la helo oo falaa yuaalabu lmukhallafu mukhallafka qofka la hawlay laga dalbi maayo biifaai dayni daynta inuu ofiyo alladii calayhi korkiisa ahaatay idaa kaana cindahu nisaab zaka marka agtiisa nisaab zake yahay litajib calayhi sakaatu sakadiisa ay ugu waajibto kamaa ana maalika nisaabi sida ka nisaabka milkisan hayru mamnuucin aan laga mancinaynin min alistidaanati dayn qaadasho xataa laa tasqud canhu zakaa si aanay sakadu uga dhicin walaakin laa yajuusu ma bannaana lilmukhallafi an yataqasada inuu u qastiyo iijaadalmaanici maanic ahaysiintii litaharubi si uga cararo min alaxkaami asharciya fahada min baabi alxiyal waa xeelo taas waalxiyalu laa taxilu fi sharci alislaam sharciga islaamku kuma banaana wayaasabu saaxibahu saaxiibkeeduna waa ku dambaabaya kaladii waa ka yahibu u hibaynaya bacda maalihi xoolihiisa qaarkii ayuu lisawjatii u hibaynaya tanqiisan isagoo nuqsaaminaya linisaabi zakaati qabla muruuri xawli sanadku intaanu soo marin uma yastaridu wuu soo ceshanayaa bacda alxawli min zawjatii haraban min zakaati isagoo sakada ka cararaya waxau sheekhu leeyahay markaynu maanic xagga maanicnimadiisa uun ka eegno ma soo galo khitaabu takliifka ma soo galo oo shaaricu wax qasada uu ka leeyahay maanica xasilintiisa iyo inaan la xasilinin wax qasaduu ka leeyahay ma jiro maqsuudka shaaricu waxa weeye inuu caddeeyo un xukunkii sababtani inuu kor noqday ama musababkii inuu buray markaa la helo maanica oo masalan deyntii maanica ahayd ee sakadu inay waajibto mancinaysay mukalafka laga dalbi maayo inuu dayntaa bixiyo war u soo shaqeeyo afartan arigaa neefku ha ka waajibe shaqeeyo daynta lagu leeya iska bixi laga dalbi maayo si ay sakadu ugu waajibto si aan looga dalbayninba ee aanu mamnuuc uga ahayn qofka nisaab xoolaali inuu dayn qaato san laga mancin maayo oo la odhanayo si aanay sakadu kaaga dhicin intaa sanad ku dhammaanay wax daynood qaadan kartaa ma jirto tana lama odhanayo laakiin waxaan bannaanayn qofka mukallafkaa ah inuu u qastiyo inuu maanican isagu keeno isagoo kala cararay kaga cararaya kaga tahriibaya axkaamta sharciga taasi baabulxiyal bay noqonaysaa xeeladuhuna sharciga islaamka kuwa banaana qofka sameeyana waa ku dambaabaa masalan markay toban bilood marayso ayuu xoolihii masalan afarta gaariga owl tusaale ahaa ayuu hi heblaayo shan neef baan ku siiye waan ku hiibey wuxuu doonayaa arigiisii inuu noqdo shan iyo soddonoo sekadii markay imka laba bilood kadib sekadii ay soo gaadho dee uu yidhaahdown anigu meesha shan iyo soddon baan kule shantaa islaantaasaa leh sekadii dabeetana iyo neefkii saa uu ku dhaafo markay labadii biloodaas uma yasarido bacda alxawli min zawjatii haddana eesaadii ilaa shantii iska soo celi iyadoo ujeeddadeeduna tahay inuu sekada un markaa kaga ordayey waalmaanicu min xaysu huwa maanicun marka laga eego inuu yahay maanicun xagga inuu yahay maanicun marka laga eego dhinac kale laga eegin laa yadkhulu ma gala fii khitaabi takliifi ma galo oo falaysa lishaarici qasdun qasad uguma sugnaanin fii taxsiilihi xasilintiisa walaa fii cadami taxsiilihi iyo xasilid la-aantiisa yanaan la xasilinin wa maqsuudu shaarici waxaa weeye bayaanu irtifaaci xukmi sawab caddaynta inuu xukunkii sawabku kor noqday oo bulaana musababi ama wixii la sababayey ee sababkuu sababayey inuu buray ama bulaana sababade idaa wujida almaanicu haddii maanica la helo oo falaa yuqaaraba almukallafu qofkan la hawlay ee mukallafkaa lagaa dooni maayo laga dalmi maayo bifaa'idayni inuu oofiyo alladii calayhi ee korkiisa ahaaday idaa kaana cindahu nisaabu zakaa marka uu nisaabkii sakadu agtiisa yahay litajiba calayhi sakaatu si ay sakadu ugu waajibto kamaa ana maalika nisaabi sida qofka nisaabka milkisanba hayru mamnuucin mamnuuc aanu uga hayn min alistidaana inuu markaa dayn qaato xataa laa tasquda canhu sakaa si aanay sakadu uga dhicin walaakin laa yajuusu ma banaana lilmukallafi uma banaano an yataqasada inuu u qasteeyo iijaaba almaanici maanica haysiindiisii jiritaankiisa litaharubi si uu markaas uga firdhado min alaxkaami asharciyati axkaamta sharciga ah fa haadaa min baabi alxiyal kaasi waa baabka xeelada walxiyaluna laa taxilu fii sharci lislaami sharciga islaamka kuma banaana waya'famu saaxibuhaa saaxiibkeeduna waa uu ku dembaabayaa kaladii yahabu waa ka hibaynaya bacda maalihi xoolihiisa qaarkeed ayuu lisawjatii u hibaynayaa tanqiisan isagoo nuqsaaminaya linisaabi sakaati sakada nisaabkeeda qabla muruuri ilxawli inta aanu markaa sanadku soo marin uma yastariduhu kadibna waa ka soo ceshanayaa bacda alxawli sanadka dabadi min zawjatii buu ka soo ceshanayaa haraban min azakaati isagoo zakada ka cararaya almatlab araabic madlabka afraad waa asixatu walbutlaan waa ansixidii iyo buriddii ayaa la yidhaahdaa macna asixa walbutlaan macnaha ansixidda iyo buridda fa afcaalu lmukalafiina mukalafiinta afcaashoodu idaa waqacat markay dhacdo mustawfiyatan ayadoo oofsatay arkaanahaa wa shuruudahaa arkaanteedii shuruuddeedii xakama shaaricu shaaricu wuxuu hukumaya bisixatiha ansixitaankeeda waidaa lam taqac markaanay dhicin calaa haada alwejhi wejigaa markaanay u dhicinna xakama shaaricu shaaricuu wuxuu xukumayaa bicadami sixatiha inaanay saxix bibutlaaniha inay burtay halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa alsixatu waalbutlaan ama alsaxiix waalfaasid ama asaxiix waalbatil ma way yidhaahdaan saxiixna ama asixa dee waa xaaladda fayoobida baa la yidhaahdaa ee jidhku markaas uu sidiisii caadiga ahaa u shaqaynayo uu yahay ayaa sixa la yidhaahdaa butlaanna waxa weeye isaguna waxaa buray ee aan jirin ayaa isagana la yidhaahdaa haddaa wuxuu uhi sheekhu macnaha sixada iyo budlaanka isagoo inooga hadlaya wuxuu yidhi oo asalka baatil bimacnaa min batala shay markuu xumaaduu xuunkiisu dhaca ayaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay dadkan mukallafiinta ahee ee qaangaadhka ah ee caqliga leh ee la hawlay waxay samaynayaani markay u dhacdo iyadoo arkaanteediiyo tiirarkii waxa ay qabanayaanu lahaa awsatay shuruuddii ay lahaydna ka soo baxday oo arkaantiiyo shuruuddiiba u dhan yihiin shaaricu wuxuu ku xukminayaa asixo way ansaxday buu odhanayaa haddaanay sidaa u dhicinna oo arkaantii ama shuruuddii ay wax ka dhinmaanna wuxuu xukminayaa shaaricu inaanay ansixin oo ay burtay ayuu xukminayaa afcaalu lmukalafiina mukalafiinta afcaashoodu iyo waxay samaynayaan ficiladoodu idaa waqacad markay dhacdo mustawfiyatan ayadoo obsatay arkaanaha wa shuruudaha arkaanteedii shuruuddeediiba xakama shaaricu bisixatiha inay ansaxday ayuu xukminayaa waidaa lam taqac calaa hada lwajhi wejigaa markaanay u dhicinna xakama shaaricu bicadawi sixatiha buu xukumaya bibulaaniha wa macnaa sixatiha waxa weye annaha tataratabu calayha waxaa ka ratibmaya aahaaruha sharciya raadadkeedii sharci fa idaa kaanat min alcibaadaati cibaadooyinka markay ka ahaato beri'at waxaa beri noqon dimmatu lmukallafi qofkan la hawlay dumadiisii minhaa cibaado way ka beri noqon waa ka salaati lmustawfiyati waa salaaddii wabsay liarkaaniha wa shuruudiha weeye waidaa kaanat markay ahaato ay afcaalu lmukalaf asaxiixa min alcaadaati ay almucaamalaati ka cuquudi lbayci waa gunudkii iibka walijaarati kiradii wanikaaxi iyo guurkii tarataba waxaa ka ratibmaya calaa kulli caqdin caqdi kasta alaasaaru lmuqararati low sharcan raadadkii loo qarray sharci ahaan wa macnaa butlaanihana waxa weeye cadamu taratubi aahaariha inaanay ka dhalanin raadadkeedii alsharciyati ee sharcigeedii caleyha korkeeda lianna alaahaara asharciya raadadkee sharcigahay tataratabu waxay ka ratibantaa calaa mastawfa alarkaana wixii hoofeey arkaanta allatii talabaha shaaricu arkaanta shaaricu doonay ee fain kaanat hadihi alafcaalu min alcibaadaati lam tabra dimatu lmukhalafi minha ka beri noqon mayso wain kaanat min alcuquudi watasarufaati hadday tahayna lam yataratab caleyha kama ratibmayo maa yataratab cala saxiixati tasaixada wixii ka ratibmaye min ahaari sharciyatin ahaar iyo raadi sharciya ah wuxuu leeyahay haddaba way ansaxday maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa waxa ka ratibmaya oo ka dhalanaya aahaartii iyo raadkii sharciga ilahayd oo masalan waa cibaado hadda ka soo soqad waa salaad buu inoogu misaaliye shuruuddeedii baad ka soo baxday oo waad weysaysatay oo maro daahiraad soo qaadatay oo cawradaadii baad surtay oo meel daahira baad istaagtay oo jidhkaagii iyo wax alla waxadii wax walba daahir baad kid oo qibladii baad qaabishay salaaddii si fiican baa utugato arkaanteedii oo dhan waad dhammaystirtay wixii kaa burinayana waad iska ilaalisay dimadaadii beri bay ka noqonaysaa markaa oo hadda iminka markaynu masalan casar toogno dimadeennii waxaa saaran oo mashquul ku ah salaaddii casar inaynu tukanno ayaa dimadeennii saaran markaa mar haddaad shuruuddeediiyo arkaanteediiba ka soo baxdo dimadaadii beri bay ka noqotay salaaddaa haddii afcaasha mukallafka ee saxiixada ee xagga caadaadka ay noqoto ah, mucaamalaadka looga jeedaa masalan waa gunudyada iibka kirada iyo guurka maxaa ka ratibmayaa caqdi kasta waxaa ka dhalanayaa aahaartii iyo raadadkii sharcigu u sugay oo masalan iibkii maxaa ka dhalanaya dee naqlu lmilkiya inay masalan wixii la iibinayay kii iibsaday u guurto u yeesho kii wahiyey bisanayena inay lacagtii ka soo wareegto kii waxyiibinaya ay u wareegto oo naqlu milkiya iyo intifaac kasi dambeeyo qof waliba wixiisi uu ku intifaaco ayaa ka ratibmaya kiradii maxaa ka ratibmaya dee inuu qofkana markaa wixii ciwadkii uu qaato kana markaa intifaacsado manfacadii oo gurigii uu galayo wixii kureeshay ama uu raac u fuulo nikaaxii dee waxaa ka ratibmaya xilul istimdaac labadii qof ee kala ajnabiga ahaa inay markaa isku qoys noqdaan cidda cid isugu dhow noqdaan istimdaacii iyo markaa raaxayskii dhexoodii xalaal uu noqdo macnaha buritaankuna waxa weeye inaan raadadkii sharciga ahaa aanay ka dhalanaynin maxaa yeelay raadka sharcigaahi wuxuu ka dhashaa uun waxa dhammaystirta arkaanta uu shaaricu dalbay wixii dhammaystirtun baa reer sharciga ka dhashaa haddii ay masele cibaado tahay oo salaaddii addunaay weyse ku tukato adoon faaqidu tahuurayn ahayn ama yacni cawradaadii iyadoo muuqato aada tukato ama meel nijaasa aada ku tukato ama qiblada aad ka jeesato salaadda waxaa lagu tilay inay baatil tahay dimadaadina ka beri noqon mayso salaaddii waa lagaa rabaa hadday cuquud iyo tasarufaadka tahayna oo masalan wax kala iibsataan oo ay ku kala iibsataan masaa khamri baa kala iibsateen ama bakti baa kala iibsateen wax liyaadiyo wax ra ka dhalanaya iyo wax lala kala wareegaya midnaba ma jirto bal in la celiyo wey qofkii ay wax soo galeen ee waxaan wax dhaafsay waa inu celiyaa wa macnaa sixatiha waxa weya annaha tataratabu calayha waxaa ka ratibaya asaarha sharciya fa idaa kaanat markaata min alcibaadaati beri'ati dimatu mukallafin minaa beri bay ka noqon kasalaati lmustawfiyati waaba salaada oobsatay liarkaaniha wa shuruudiha waida kaanat ay afcaalu lmukalafi saxiixa min alcaadaati markay ka ahaataan ay lmucaamalaati ka cuquudi lbayci iyo walijaarati wanikaaxiba weeyaane tarataba waxaa ka ratibmaya calaa kulli cabdin alasaaru lmuqara lahu alasaaru lmuqaratu lahu sharcan asaartii sharci ahaan loo sugay wa macna buطlaaniha wa cadamu taratubi asaari sharciyati calayha waa inaanay ka ratibmaynin asaartii sharciga haddii aanay korgeeda ka ratibmaynin wey lianna alaasaara sharciyatu taratabu waxay ka ratibantay calaa mastawfa alarkaana waxa hoostay arkaanta allatii dalabaha shaaricu shaaricu uu doonay fain kaanat hadihi alafcaalu min alcibaadaati hadday ka ahaato lam tabara ku berin noqon mayso dimatu lmukhalafi minhaa ka berin noqon mayso wain kaanat min alcuquudi watasarufaati hadday ka ahaatana lam yataratab calayha kama ratibaya maa yataratabu cala saxiixati wixii tasixada ka ratibaya min ahaani sharciyatina asixatu walbutlaan min aqsaami alxukmi alwadci sixada iyo butlaanku waxay ka mid yihiin qaybaha xukunka wadciga lehada bacdu lusuuliyiin usuuliyiinta qaarkood waxay ku tegeen waana sida ay usuuliyiintu ay u badan yihiin ilaa ana wasfa alficli sifaynta lagu sifeeye ficilka bisixati waalbutlaan waa min qabiili lxukmi اtakliifi waa xukunka takliifliga qaybihiisii yani waa dhinacii xukunka takliifiga min qabiili xukmi takliifi weeye yani waa qolada yar baan le qoladaasaan qabtaa muxtajiin ayuu xujaysanaya biana sixa tarjicu waxay u noqonaysaa ilaa ibaaxati shaarici shaarica banayntiisa alintifaaca bishay in lagu intifaaco waalbutlaan wabiana albutlaana yarjicu wuxuu noqonaya ilaa xurmati lintifaaci bishayi shayga in lagu intifaaco xarimnimadiisa fa fi lbayci saxiixi bayca saxiixa yubaaxu lintifaac waxa la banayn in lagu intifaaco bilmabiic min qibali mushtari mushtari xaggii lagaga intifaaco wa fi lbayci lbaatili bayca baatilkeena yaxrumu intifaacu bihi inuu ku intifaaca xarana waqad hudda waxa lagu celiyo o lagu busheeyey calaa hada alqowli qowlkan bianna albeyca bishardi alkhiyaar beyc shay la iibiyey bishardi alkhiyaar lilbaayic baayicina uu khiyaar shardistay ninkii iibinayana khiyaar iyo dooru shardistay saxiixun bilis waa horta iibkaasi waa saxiix walaa yubaaxu lilmushtari mushtarna loo baneeya alintifaac bilmabiic shaygii mabiicida ahaa inuu ku intifaaco markaa taasi yani cillo markaa wax yani lagu dhisi karo ma aha waxau sheekhu leeyahay mas qaarkood waxay ku tegeen sixada iyo butlaanku in ay ka mid yihiin in macnii ficilka in lagu sibeeyo sixa iyo butlaan inay xuunkii takliifiga ahaa ka mid yihiin xukunkii takliif waxay leeyihin waxay noqonayaan xukunkii takliifigaa bay ka mid noqonayaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sixadani marka la yidhaahdo waxaasi wuu ansaxay mase cabdigii oo kale waxay u noqonaysaa una sixitaankani inuu shaariic baneeyo shaygan in lagu intifaaci karo haddii butlaanu markaas ee ku sifeeyana labadaasa sheegana in lagu intifaaca inuu xaaraan yahay oo bayci saxiixa waxa banaan mabiicdii inuu mushtarku intifaaco bayci baatilkaana inuu xaaraan yahay in lagu intifaaco taa markaa cillada waxay qolyaha ka horjeedaa ku buriyeen oo yidhahdeen waar waxaynu helaynaa iib ansaxay oo haddana aanay bannaanayn in lagu intifaacaa oo masele hadduu ninka iibinayo waxa markuu iibinayo khiyaar shardisto horta iibkaasi waa iib saxiixa haddana mushtari looma ogolaa inuu ku intifaaco shaygii mabiicda ahaa markaa ma aha shay ka dhigi karaya yacnii xagga u kaxayn karaya xukunkii takliifiga ka dhigi karaya maha ciladaas ay ku cileeyeen dahaba bacdu usuuliyiina waxay ku tegeen ilaa ana wasfa alficli bisixati waalbutlaani in lagu sifeeya min qabiili lxukmi takliid lxukmi takliidka xaggiisa ayay ka mid yihiin muxtajira ayagoo xujaysanaya biannasixa tasixu inay noqonayso ilaa ibaaxati shaarici shaarica banayntiisa alintifaaca bishayi shayga in lagu intifaaco wlbulaan wa biana albulaan buritaankuna wuxuu noqonaya ilaa xurmati alintifaaci bishay shayga in la intifaacso xaalanimadii fa fi lbayci saxiixi yubaacu waxaa la banayn alintifaacu bilmabiici mabiic in la intifaacso min qibali lmushtari mushtari xaggii wafi lbayci albaatilna yaxrumu intifaacu bihi in la intifaacsaa xaraama waqad rudda calaa hada alqowli biana albayca bishardi alkhiyaar lilbaayici saxiixun bilijmac say culimmadu ku ijmacaan waa saxiix walaa yubaaxu limushtariina looma baneeya alijmac bilmubiic wadahaba aakharuun culimo kale waxay ku tegeen ilaa ana sixa walbudlaan min axkaami alwadc axkaamtii wadciga inay ka mid yihiin lianna shaarica xakama wuxuu kuleeyay bitacaluqi sixa sixadu inay ku tacalluqdo bilficli lmustawfi ficilka oobsaday liarkaani wa shuruudihi arkaantiisii shuruuddiisa wa xakama waxa xakolo u xukmay bitacaluqi lbutlaani butlaan inuu ku tacalluqo bilficli aladii lam yastawfi ficilka aan oobsanin arkaana wa arkaantiisii shuruuddiisa waalqowlu haani waxa leeyahay sheekhu qolyo kale waxay iyagana ku tegeen sixada iyo butlaanku aqsaamtii xuunkii wadciga ahaa inay ka mid yihiin maxaa yeelay shaarica ayaa wuxuu xukumay inay sixo ku tacalluqdo oo ay la xidhiidho ficilka oofsaday arkaanta iyo shuruudda waxaa kaluu xukumay in butlaanu ku tacalluqo sudhmo ficilka aan arkaantiisa iyo shuruuddiisa aan oobsanin idan marka xaggaa laga eego dee wuxuu noqonayaa markaa khitaabul wadcigii ayuu ka mid noqonayaa oo macnaha wuxuu xugminayaa shay shay ku tacalluq ka dheeraad ah tacalluqii looga baahnaa xukun kasta weliba markay mucaamalaadka tahay sixada iyo fasaadku inay axkaamta wadciga ka mid yihin waa bilitifaaq leanna mucaamalaadku dee waxa laga rabay kama yimaadaan ilaa shaariica markaas oo dee isaga uu nas yimaado mooyaane idan markaa karatibeenka maqsuudku caqdiga ka ratiba wuxuu tusinaya inuu saxiix yahay karatiban la-aantiisa wuxuu tusinaya inuu fasaad yahay markaa sixadu waa ficilkoo amarkii shaarica waafaqa fasaadkuna waa ficilkood amarkii shaarica aan waafaqin ayaa la yidhaahdaa wadahaba aakharuuna qoryo kale waxay ku tegeen ilaa nasixata waalbutlaan ansixidda iyo buriddu inay ka mid yihiin min axkaami alwadci leanna shaaric xakama wuxuu kuway bitacaluqi saxa inay ku tacalluqdo bilficli musawi ficilka hobsay liarkaani wa shuruudihi waxaa kale wuxuu kuway bitacaluqi lbutlaani butlaan iyo buridii inay ku tacalluqdo bilficli aladii lam yastawfi arkaani wa ficilkaan arkaantiisii shuruuddiisa hobsanin waalqowlu haani intaas ay isku yar xidhan tahay markaa ka gaadsiinmayo wallahu aclam halkaa inoogu joogo